على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد هذا هو الشريط الثالث والعشرون من أشرطة كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رضي الله تعالى عنه wuxuuna ka bilaabmayaa sariirkan karu xadiidka saddex boqol lixdan iyo sagaal awaatirtiisa ayuu ka bilaabmaya oo kii hore uu ku soo dhamaaday qala raximah اllahu taعaalى wfي riwaayaة lahma yani lلbخaariي وmslim ma acdadtu laha min kahiiri صwm وlaa صلاaة وlaa صدقة wlakin yuxib اllah وrasuulah riwaayada waxay dhahaysaa ninkii nabiga weydiiyey sala اlه alay slm goormay qiyaamuhu tahay ee uu yihi maxaad u diyaarisay wuxuu yidhi wax salaad badan iyo soom badan iyo sadaqo badan uma diyaarsanin laakiin aliya rasuulkiisaan jeclahay وعن ابن مسعوud رضي الله عنه qال جاء رجل إلى رsuuل اللhi صلى اه عليه وسلم فqال ya رsuul الlahi kayfa تقul في رaجuل maxaad ka dhahaysaa nin oo أxaba qوما وlam yلxq bهm niman jeclaaday aan aan gaadhin jirin oon camal ku gaari karaynin faqala rasuul الlahi salى الlaه عليه alي وsلم almar-u maca man axaba mutafaqun aley qofkuu dadku jecel yahay siduu la jiri doonaa oo jacaylkaas uu jecel yahay buu isagana lagu gaarsiin doonaa saddexdan tada xadiid een soo marayba waxay la maaneeyeen xadiidkii safwan ibn casaan radi allahu canhu een hadda ka hor soo maray faqaraadkiisii faqra kamid il xadiidkaas waa ka dheeraa kuwan kale ay kulligoodna wada mid yihiin waxay faa'iideynayaan qofkii dar alla u jeclaada dad saalixiin ahoo wanaagsan inuu iyaga hatay ka darajay sarreeyaanku ku tahay alle subxaanaه watacaala darajadooda uu isaga u kor yeelayo oo jacaylka un daran loogu jecel yahay uu yahay camal wanaagsan oo uu ku gaarhaya darajo isaga ka sarraysa sida oo kale marka waxaa weeye qofkii jecel dad xun oo faasiqiin ah sida kuwa jecel uciyaartowda iyo fanaaniinta iyo waxyaalahaas iyo otimaa shaqadashada ufasisha iyo waxyaalahaas oo kale inay iyaga oo kale la noqonayaan oo in baqo lala soo xashirin doono dadkiisa uu jecel yahay وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه ولي وسلم قال الناس معاadن كمعاadن الفضة الذهب والفضة dadku waalidooyin iyo asalle ayay kala yihiin sida dahabka iyo fidaduba ay macaadin u yihiinoo meela dahabka laga qoto oo dahab uu ku bee ku aasan yahay iyo meelo fadba laga qoto rubo ay ku samaysan tahay iyo meelo kale oo waxyaalo kale macadin ay ku jiraan siday u kala yihiin sidaasay dadkooda sidaasoo kale ayay dadkuna usuul u kala yihiin oo dad wanaagsan iyo dad xun kuwa dhexdhexaada sidaasay kala yihiin khiyaarhm fi اljaahiliyati khiyaarhm fi اlislaami idaa faqhuu kuwoodii jaahiliyadii ugu akhyaarsanaa ayaa kuwooda islaamnimadan ugu akhyaarsan ah hadday kasbayntaan oo diinta ay bartaan intaana iyadana hadda ka hor baynu soo maray xadiid nebiga salى اllahu عalayhi waali wasalam la weydiin jiray man akramu nnaas markuu ka jawaabayey ugu dambaystii ee uu fahmay waxay ula jeedaan inuu carabta suu sheegay waxyaalaha inay wareysanayaan sidaas oo kale wاlarwaaxu junuudu mujanada alarwaaxu ruuxyaalku nafta dadka ku jirtaadi junuudu mujanada waa jundiyaal la kooxa kooxeeyey oo intii isku nooc kale ah famaa tacaarafa minhaa wixii is-aqoonsada oo isbarta oo isku noocihi kii kale kawaysu dulmaayaayo way is aanaysanayaan wamaa tanaakara minha wixii is-inkiray eh, an is-garan waayo oo isku nooc noqon waayaana ikhtalafa waa iskhilaafaa intantadu marka iyadu waxaa weeyaan waa in ziyaado oo xadiid horana aanay nagu soo marin weeyaan macnaheeduna waxaa weeyaan dadku inay kala noocnooc yihiin oo kala xagga akhlaaqiyaadka iyo marka sabcigooda iyo laga feeriyo ruuxdoodu eh, ay kalata anwaac kala gagajisan marka intii isku nooc oo ruuxdooda isku si alla u abuurayba ay isbeenayso o is-aanaysanayso waa kay yidhaahaan carabtuna ay yidhaahaan calaa ashkaaliha taqacu sayr shimbir markii ay meel shimbira kale ay sii joogaan ay ku soo degayso noocba noociisu dooranaya doonanaya ku dhex degaya qooleydu qooleyaalka ku dhex degaysa tukuhu tukaha cusfuurta qudunquutad mid weyba waxay doonanaysaa nooceeda ayay doonanaysaa intii munaasaba ka dhaxaysaaba waa is doonanaysaa waxaa la sheegay waxaa jiri jirtay hawee laba haweeraho midna maka ay joogto midna madiina ay joogto isku qadciyaho mid waliba ay tahay mid maag badan oo kaftan badan oo dadka ka qoqosliso marka tan makiyadiina markay madiina timaado tan ay ku degi jirtay ta madaneediina markay maka tagto tan ayay ku degi jirtay shaacirna wuxuu leeyahay wlkhaaribu lisu yuxibu lkhaariba ninka tuugi ehe geelqaadkiihi tuuga geelqaadkuu jecelya ninka saalixi ninka saalixu jecel nin bana ninkiis noociisu jecelya nin baa wuxuu leeyahay maalin baan waxaan arkay tuko iyo qooley wada jooga meel markaasa ka yaabo labada isku noocba meehe maxay isu geeyey markaasa kolkay ku dhawaada ee duuleen yaan arkay una mid dood waliba inuu adinka dhutay markaas haa munaasabadaasa kulmisay diisnimadaas ayay ku kulmay muttafaqun calayhi ninkii la dhihi jiray shacaarka ahaa ee imru la dhihi jirayna markuu limanayay meesha anqara la yidhaaho ee caasimada turkiya hadda abu ku dhintay yuu kolkuu sakaraadayay isagoo la sumeeyey ayuu wuxuu ku agdhimanayey haweeney carbeed meesha iyaduna uga horeysay buur casiib la yidhaaho halkaa ku taalla halkii buu shaahirintu ka tiriyey ayuu sheerkiisii wuxuu ku soo khatimay ayaa jaarata inaa muqiimaani haahunaa wa kullu qariibin lilqariibi nasiibu qofka qariibki labada qofka qariibka ee beled midkoodna aan beledkiisi ahayn hadday joogaan iyagay sheekada isu qabataayo isagoo iyagoo wada sheekaysanayo oo dadka ahlbeledka ah ee kale qariibnimadaasa isku aanaysanayaan marka saasay dadku kala yihiin iyo eh, xayawaanaadkuba ay kala yihiinoo intiisku noociba way is-aanaysataa dadka marka waxaad qaar baad waxaad arkaysaa marka ugu horraysa la kulantaba haddii iyaga istijaabku ka dhacayo oo aad maaragtay qabanaysaan oo sheekada sikin qabanaysaan kuheshanaysaan iyo qaar markaad aragtaba naftaada ka soo jidayso oo aad ka mareegeysanayso oo aadan nafta siin karayn waa kaa isku طبci tihiin iyo kii kalay sidaa kala yihiin rawaه mسلم وrawى البخاaرiي qwله الأrواح إلى آخرiه min riواaيaة cاشha رaضي الله عanهa xadiidkan kale فqradaas kamidha ugu danbaysa ayuu imaam البخaarي رaضي الله عanه u wariyey lakiin min riواaيaة cاشha weeyaan inasي ahaa min riwaaيaةi أbي هurayرaةa رaضي الله عanهma وعn usayr bni cmri وyuqaal bni jaabir usayr bni jaabir usayr bni cmri ba waa la yidhaahay wahuwa bdm الhmزة وfatxi sin usayr almhmla oo bashiir iyo maaha iyo asiid iyo waxyaalahaas ma aha yani qaala kana cmar bn الخaطaabi radي allahu canhu cmar bn الخaطaab radي allahu anhu markuu amiir الmuؤminiin ahaa ee futuuxaadkii islaamiga ah ee waasicada ah ay socdeen wuxuu ahaan jiray idaa ataa calayhi markay u yimaadaan amdaadu ahli اlyaman taakulooyinkii ahlulyaman yani jeeshkii jeyuushkii laga soo dirayo gobollada laga soo dirayay lagu taakulaynayey mxuah mujaahidiinta futuuxaadka ka wada rum iyo faris iyo ciraaq iyo masr iyo dhulalka ka wada ee madiina markay kusoo degaan isagoo amiiru lmu'miniina radiallahu canhu hadda isaga kii kala dambirayay ee kolo walbaba tahayaye ee diraye kolkay marka koox cusub oo yeman ka timid u timaado sa'alahum wuxuu wareysan jiray afiikum uways bnu caamir uways bnu caamir ma idinku jiraa maya maya wixii la yidhaahba sanadkii marka uu yimid ayuu sidii caadadiisa ahayd raggii yeman ka yimid uu la kulmo markaasu wuxuu ihi uweys bnu camir ma idinku jiraa xataa ataa calaa uwaysin radia allahu canhu ilaa uweys uu uga yimid oo haa waa nagu jiraa waa ka la yidhi faqaala lahu markaasuu cumar ku yidhi anta ways bnu caamir adugu ma ways bnu caamir baa tahay ways bnu caamirkaasina waa ninka ways ilqarani loo yaqaano radia allahu canhu qisadiisii xadiidka keliya ee waxiidka ee saxiixa ee ku soo arooray yaa halkan kada yani aan ka gelayna maadaa uways bnu caamira markaasuu yihi qaala min muraad qabiilada muraad layidhaha miyaad ka dhalatay uma min qaran haddana qaran baad ka sii tahay qaala nacam qaala fa kaana bika barasun fabara'ta minhu ilaa mawdica dirham ma baras ma lahaan jirtay oo ma ka bogsatay intaad alla barido alla barigii alla ka aqbalay ilaa dirham qadarkiis mooyaane qaala nacam haa buu yidhi qaala alaka waalida hooyadaa ma nooshahay qaala nacam intaasoo dhan ba marka wax uga dan lahaa buu sheegaya qaala markaasu cumar wuxuu yihi radi allahu canhu samictu rasuula اllahi salى اlه alيه wali wasalam rasuulka allaan maqlay yaquulu isaga oo leh yaأtii calaykum uways bnu caamir waxaa idiin imaan doona uways bnu caamir baa idiin iman doona maca amdaadi ahli ahlilyman ahlulyaman taakulooyinkooda macooda idinku imaan doona min muraad qabiiladaa muraad laydaa buu ka dhashay uma min qaran haddana qaran buu ka sii yahay kaana bihi barasun baras buu lahaan jiray fabara'a minhu waa ka bogsaday ilaa mawdica dirham dirham qadarkiis meel ah mooyaane lahu waalidatun huwa bihaa bar hooyiguu leeyahay oo nool oo hooyadiisu baaxi u yahay oo wuxuu waqtigii nebiga sala allau alayh waly slam wuu noolaayoo mu'min buu ahaaye wuxuu usoo hijroon waayeyba hooyadaa hooyadii baaxinimadeedi marka nebiguna sala allahu alayh waali wasalam taasaa alla ku ogeysiiyey oo waa ka ku ammaanaya waa kan hadda ka horna soo maray ninkii jihaad iyo hijrada u yimid ee aabihii hooyadii ka yimid inuu amray nebigu salى allahu alيه wasalam inuu ku noqdo aabihii hooyadii ku noqdo iyagoo ku jihaado marka ninkii usoo hijroon waayey aabi ee hooyadii baarinimadeeda iyo dhaqaalaynteeda waxba arrintaasu ma ayna yeelin oo wax nuqsaama ma ayna ugeysanin low aqsama cala allahi laa bara haddii uu alla ku dhaarto ina si aysaa noqonay noqonaysaa uu yidhaaho alla waa uga dhabaynayaa sidii u yeelayaayo waa nin qalbi wanaagsan oo alla jecel yahay weli alla oho saalixa fain istaطacta an yastagfira laka fafcal haddaad cumarow kalayso inuu kuu duceeyo alla dembi dhaaf kuu weydiiyo yeel yani haddaad la kulanto ka talbo oo alla ii baryo mxu ahay dembi dhaaf alla ii weydii ku dheh saasaan maqlay ee faاstagfir lahu dembi dhaaf alle faاstagfir lii dembi dhaaf alle ii weydii faاstagfara lahu alluu dembi dhaaf u weydiiyey uweys غfr اllahu laka ya amiir الmuؤminiin ku yidhi ama allahuma اغfir liamiir الmuؤminiin aw allahuma اغfir licumar bn khطaab waxay noqotaba cumarna radي allahu canhu uweys isagaa ka fadli badan maca dalika rasuulku salى اllahu عalيh wali wasalam wuxuu cumar farayaa inuu ka ducaysto uweys markaas sidaas macnaheedu waxaa weeyaan qofka faadilka iyo qofka mafduulka ah inuu ka ducaysto waa u heli karaayo maxaa ducadiisa uga baahan yahay isagaaba ka fadli badan isagaa ka khayraad badan o isagaa kan isaga ka cilmi badan isaga ka cibaado badan waxaase lama dhahayo tanuna marka waxaa weeyaan waxay kamid tahay noocan karu waa nooc tawasulka mashruuca ah kamida ah. qof saalixa oo nool ood la kulantay oo laga ducaysto ama aad u fariin dirato oo tidhaaho hebelo iisoo duceeyo adiguna aamiin aad dhahdo waa anwaac tawasulka saddexda ee iyagoo aan khilaaf iyo shakitoona ku jirin ayuu ka mid yahay allooo sifaadkiisa lagu baryo allooo qofku uu ku baryo camalkiisa saalix ee uu sameeyey sidii nimankii saddexda ahaa ee godka ku awrmay iyo qofka saalixa ah xayiga ducadiisa oo alla lagu baryo oo laga dalbado inuu alla kuu baryo faqaala lahu cumar cumar baa wuxuu yihi ayna turiidu xaggeed rabtaa xaggeed rabtaa inaan kuu diro qaala markaasi wuxuu yidhi alkuufa kuufaan rabaa qaala anaa aktubu laka ilaa caamiliha miyaanan kuugu warqad kuugu qorayn aan kugula dardaarmayo inuu ku dhaqaaleeyo xaakimkeeda qaala akunu fii kabraa'i الnaasi axabu ilaya dadka fuqaradooda inaan ku dhex jiro dadweynaha aan iskaga dhex jiraa ayaan jeclahay waxba tawsiya gaariyeeyay qorin ninsan zaahida buu ahaa inuu iska qarsoonaado jecelo rabbigiisa si qarsoodi isaga aabudo madax raa'iyo waxyaalaha inuu ku dhodhowaado ma jeclay falamaa kaana min alcaami almuqbil sanadkii soo socdayy markuu yimid yaa xaja waxaa soo xajiyey rajula min ashraafihim nin ahlu kuufa madaxdoodii kamida baa soo xajiyey fawaafaa cumara radiallahu canhu cumar buu la kulmay cumarna radiallahu canhu nin aad u dadaal badanoo aad iyo aad u feejiganoo wuxuu ahaa aad iyo aadna u karti badan oo ugu jajaban dadka muslimiinta ah masaalixdooda oo u ilaalin jiray oo dad walbaba meeshooda siday yihiin inu intuu ku ogaado xaqooda halkaa ku gaadhsiiyuu jeclaayo dadka soo xajiyay iyaguu la kulmi jiray oo beledkooda ka waraysan jirayo sidaasuu yeeli jiray fasa'alahu can uweys uweys buu ka waraystay ninkii kufa ka soo xajiyey ee madaxda ahaa yuu uweys ka waraystay ninkaasuna nin uweys qiimihiisa yaqaana ma aanu ahayn kolkaas faqaala markaasu wuxuu yihi radtuhu radfa alhay-ati qaliila radfa albeyti qaliila almata waxaan ka imid isagoo guri xun lahoo araad yar leh waa liiday marka sow ninka kale nin wuxuu iska ahaa raaxadiiyo adduunyadii iyo waxyaalahaas iyo madaxtinimada iyo iska dadka ku qiimeeyo ninkaas iska ahaayo wuxuu marka waa si wuxuu uga warramay uweys sa ay ku jirto iyo sidii liidid ay ku jirto ninkaas wuuba la yaabay oo wuxuu yidhi amiirulmu'miniin muxuu kaa ka wareysanayo muxuu xaakimkii iyo dadkii madaxda ahaa iyo raggii waaweynaa maanu iga waraysanine ninkaas miskiinka ee buulka xun ku jira qaala markaasuu cumarna wuxuu yihi samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh wali waslama yaquul rasuulka allaan maqlay isaga oo leh yaatii calaykum uways bnu caamir uways bnu caamir baa idiin imaan doona maca amdaadi ahli اlyaman min muraad muraad buu ka dhashay uma min qaran kaana bihi barasun fabanaa minhu ilaa mawdica dirham lahu waalidatun huwa biha bar la aqsam cala allahi laa barah fain istatacta an yastaqfira laka fafcal rasuulkaas sidaa yidhi ninkii markaasu baraarugay markii uweys qiimihiisa uu gartay daris buuna la ahay waa ku ciyaari jiray waa ku dheeldheeli jiray markii hore faataa uweysan ninkii kolkuu noqday uwys buu tagay intuuna gurigiisiiba aadin uwys toos u aaday faqaala markaasuu yihi istakfir lii dembi alle ii weydii inuu alla ii dembi waa gartay qaala markaasuu wuxuu yihi anta axdatu cahdan bisafarin saalixin faاstakfir lii adaa ku dembeeyey safar wanaagsan oo hadda ka yimid xajkii ka yimide adigii ducee maxaan adaa kaa ducaysanaya waa ku celiyey marka haddana oo ninkii waa ka hari waayo qaala markaasuu yihi laqiita cumar ma cumar baad la kulantay wuxuu gartay intan wuxuu sidaa u yeelaya awalbaba maanu ka ducaysan jirine inuu cumar la kulmay oo cumar uu ka maqlay xadiidkii isaga ahaa oo sidaas daraaddeed uu uga ducaysanayo qaala markaasuu yihi nacam haa fastakfara lahu alluu dembi u weydiiyey fafatina lahu nnaasu dadkii baa ku baraarugay oo waxaa xadiidkii baa laisdhex mariyey sheekadiioo ninka uweys la yidhaaho waa nin wanaagsan oo nebiga kasii warramayo waa mujaabu dacwo weeyaan markaas dadkii baa kusoo jabay oo nin walba ii duceey ii duceey alla ii bari ladaahya faاnطalaqa calىa wajhihi wuu iska dhaqaaqay hortiisuu isaga dhaqaaqay oo dadkii buu ka dhex baxay oo wuu iska qariyey rawaahu muslim xadiidka kale muslim baa wariyey xadiidkaas ayaa ninka uweys alqarani la yidhaaho qisadiisa intaasun baa laga yaqaana wax kale oo sugan oo laga yaqaana ma uu jiro inkastoo riwaayooyin fara oo kale ay iska jiraan oo abu nucaym alasbahaani fi kitaabi xilyat اlawliya qaar uu ku warinayo alimaamu axmed fi kitaabi zuhd walxaakim inaysaburi fi lmustadrak sheekooyin sidaasa iska jiraan haddana xadiidkan kada saxiixa ah unbaa ninka weys alqalami in la yidhaaho laga yaqaana xataa meeluu ku aasan yahay iyo waqti uu dhintay iyo lama yaqaano nin isagoo marka isqarinayo oo iska faqiirahoo meeluu ku qariib yaho inu lagu aqoonin intuu iska tegay iskaga cibaadaysanaya meelaha inuu iskaga dhintay ciraaqda ku dhintay unbaa marka loo malaynayaa inkastoo oo riwaayadana ay sheegaan inuu dagaalkii siftiin ku dhintay soomaaliya caamadeeduna marka waxaaba caqiideeyaan inuu soomaaliya ku aasan yahay oo meelaha kala diyaartaan baaba jiraan u malaynaya وفي رواية لمسلم أيضا عن أسير بن جابر رضي الله عنه أن أهل الكوفة وفدوا على عمر رضي الله عنه أهل الكوفة wfdi u soo diray cمر رضي الله عنه markuu أمير المؤمiنiin ahaa وفيهim waxaana ku jiray رaجuل miman kana yسخر بuways nin oo ways jesjika ku dheeldheeli jirtay ah oo faqiirnimadiisa iyo taqashufkiisa iyo waxyaalahaas sababtiisa ugu ciyaari jirtay oo qiimihiisa aan garanaynin ah yaa wfdigaana ku jiray faqaala cmaru cumar baa wuxuu yidhi hal haahunaa axadu min min alqaraniyiin maku ma joogaa halkan kada ma ila joogaa qof oo qabiiladaa qarana ka dhashay fajaءa dalika الrajulu ninka isaga ahe weys isku qabaabay ahayle dadkuna xaafadaha qabiila qabiila loo kala degdegi jiray qabiila qabiila loo kala degdegi jiray xaafadaha qabiila qabiila lagu degi jiray iyo qof kamida qabiiladii ninkaas oo daris ay ahaayeen oo marka ku ciyaari jiray ninkii baa yimid faqaala cmaru markaasu cumar wuxuu yihi ina rasuula اllahi salى اlه alيه wali wslam qad qaal ina rajula yaأtiikum min alyman nin baa yaman idinka imaan doona yuqaalu lahu uways uways la yidhaaho laa yadacu bimaka biاlyaman غayra umin lahu aan wax dadar oo kale yaman kaga imaanayn ilaa hooyadii mooyaane qad kaana bihi bayaadun cadaan buu lahaan jiray yani baras buu lahaan jiray fadaca allaha tacaala alluu baryey faadhab allahu alle waa ka zuuliyey ilaa mawdaca dinaari aw dirham faman laqiya minkum faman laqiyahu minkum qofkii idinka idin kamid ahay ninkaas uweysa la kulmaayo alistaqfir lakum haydintu ayaa la dembi idin weydiiyo cumar keliya marka ma aanu ahayne qofkii la kulmo dhan buu riwaaya sidaas fi riwaayati lah riwaaya kaloo saddexaad isna uu warinayo muslimna can cumara radi allahu canhu qaal inii samictu rasuula اllahi salى اlه alيه wali slm yaquul ina khayra الtaabiciin rajulun yuqaalu lahu uweys taabiciinta waxaa la yidhaahaa jiilkii ku soo xigay saxaabada kusoo xigaye saxaabada la kulmay ayaa la yidhaahaa marka wuxuu leeyay taabiciinta waxa ugu khayr badan nin la yidhaaho uweys ninka ugu khayr badan saxaabadii ridwan ullahi calayhim iyaga waa la yaqaanaa si u kala fadli badnaayeen iyo waa la yaqaanaayo alcashar almubashariin ibn basriyin ila akhiri eh, alkhulafa arashidiin haddana abubakr iyo cumar sideedayna kala ahayn waa la yaqaanaa laakiin taabiciinta iyaga lama yaqaano khilaafna waa ku jirjiraayo qolaba nin aragtay beledkeeda deganaa ayay u qaadatay inuu khayr taabiciin uu yahay ahlulbasra maalan waxay fadili jireen alxasan albasri almadina saciid ibn اlmusayib wahaakada mxua markaa laakiin xadiidkan kada arrintaas yaa isagu kala faslinayo o xukumayo marka wuxuu leeyahy taabiciinta waxa ugu khayr badan nin la yidhaaho uweys walow waalida hooyuu leeyahay hooyadiisaa nool kaana bihi bayaadun cadaad buu lahaa baras buu lahaa famuruuhu falyastakfir lakum amra oo haddood aragtaan dambi dhaaf allah idinka dalbo qowluhu غabrاء الناas bfatxi الغayr الmuعjama وإskaan الba'i bilmadi غabrاء la yidhaah wahm fuqaraa'uhum wascaalikuhum غabrاء kuwa goodleyda weeyaane dhulka yaala baa laga wada waman laa yucrafu caynuhu min akhlaaqihim iyo dadka aan la aqoonin ee dadka isku dhex jiraa kaasaa la yidhaahaa wاlأmdaadu jamcu madad wahm اlأcwaanu wالnaasiruun waa dadka taakulada ee dadkii hore lagu taakuleynaya weeyaan aladiina kaanuu yumiduuna almuslimiina fi اljihaad taakuleyn jiray ee ka daba tegi jiray dadka jihaadka aaday وعn cmر بن الخطاaب رضي الله عنه qال اsتأdنtu النبya صلى الله عليه وaلي وسلم في الcمرة nebiga sl اه علي sلم inaan cمraysto uga dalbay faadina lii waa idmay وqاala wuxuuna yidhi laa تنسnaa yaa ukaya min ducaa'ik hanaga ilaawin walaalow ducadaada noo soo ducay qaala faqaala cumar baa wuxuu yidhi kalimatan eray buu yidhi nebigu sala allahu alayh waali wasalam ma yasurunii aan iga farxiyaan ana lii biha bedelkeeda inaan lahaan lahaa addunya addunyada oo dhan iyo akhigaas walaalka kale walaalkaya walaalkayawdaa buu yidhi oo dhan maanan ku doorsadeen wa fii riwaayatin qaala laga kalena wuxuu yidhi ashriknaa yaa ukaya fii ducaa'ik naga qaybgeli oo nagu soo dar walaalow ducadaada riwaayana saasay leedahay riwaana ana ilaawin bay tiri ayay leedahay ayuu yidhi xadiidun صaxiix saas waa leeyahay imaamu nawowi radiyallahu anhu waa xadiid saxiixa buu leeyahay rawaahu abu daawuud wtirmidiy waqaala xadiidun xasanu صaxiix wa abu daawuud iyo tirmidi baa weriyo tirmidi wuxuu ku daray inuu yihi waa xadiiثun xasanu صaxiix mana aha xadiidku xasan iyo صaxiix toona ma aha oo waa ضaciif xadiiثan kadu waxaa ضaciifiyey الsheekh الأlbani wuxuu ku ضaciifiyey ضaciif الjaamiع الصغير والمشkاة و mxuaha alxaadiid almukhtaara iyadana waa ku daciifiyey iyo keyrkeedba waa ku daciifiyey waxaana sababku ku daciifayna waxa weeyaan sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhaha caasim ibn cubaydillaah ibn caasim ibn cumar yani wiil awow u yahay cumar yaa ragga xadiidkan gadood sanadkiisa ku jira wiilkaasuna daciif buu ahaa xadiidkanu marka daciif weeyaan waana mar labaad buu xadiidkan u iman doonaa toddoba boqol iyo toban iyo afar yuu ku imaan doonaa marka kolley xadiidku wuxuu faa'iideyn lahaa in laga ducayso qofka aadaya qofka aadaya meel khayr aadaya xama xaj iyo cumro iyo jihaad iyo muxuu ahaye cilmi akrisad iyo qofka sidaas oo kale ah in la yidhaah ii duco laga ducaysto uu faa'iideynayaa laakiin dadka saalixiinta in laga ducaysto xadiidkii horaa bay nagaga filan oo iyo xadiid kale oo kan kale waxba uma baahnin kole buu daciif yahay isaga waxba ka qaadan mayno وعن بن cمر رضي الله عنهma qال kان النبي صلى الله عليه ولي وسلم يزور qباء waa tarjamadii waxaa ku jirtay amaakinta faadilada ah ee yani sharciga ay ku sugan tahay fadlideedu in la booqdo o la ziyaarto oo lagu soo cibaadaysto marka tii buu kaa dayaxuday nebigu sala allahu alayh waali wasalam masjidka qubaa ayuu tegi jiray isbuuc kastaba maalinta sabtina ah buu tegi jiray raakiban wa maashiya isaga wax fuushanaya isagoo lugaynayaba wاtjiro fayصلي فيهi ركcatayni laba ragcadood buu ku tukan jiray متfq عalayhi wuxuuna sheegay salaada lagu tukadaayo inay cumro u dhiganto ayuu sheegay marka qofkii isagu marka masaajida loo safro ma aha saddexda saddexdaba ee loo sfro kuma jiro laakiin qofkii madiino jooga ayaa waxa u wanaagsan inuu aanu ilaawin masjidka inuu tagtago oo kusoo labada ragcadood iyo kusoo tukado siduu rasuulku salى الlaه alay slm uu yeeli jiray وفي riwaayaةi kana النabiyu sal اه alay slm yaأtii masjida quba quba masjidkeeda ayuu tegi jiray kula sabtin sabti kastaba sabtidaa marka la sheegayo waa sabtidee ma waxa weeye maalinta sabtida ah mise usbuuci oo dhan baa laga wadaa usbuuca naftiisa si anaga jumco u nidhaahno jum toddobada beri jumco waa nidhaahna maalinta jumcadana jumco waa la yidhahaa saas oo kale marka sabti waa la yidhaahaa usbuuca hal maalinoo ka midana waa la yidhaahaa marka midkee laga wadaa abu sham almaqdisi raximah اllah oo imaamu nawowi alkada radi allahu canhumaa sheekiisi ihi kitaabkiisa muxuu ahayey uu ku magacaabo albacث اlxafiif oo bidacdii oo kula dagaalamay buu wuxuu ku sheegay in sabtiga laga wado usbuuci oo wuxuu usoo deliishanaya xadiidkii anas roobdoonkii nebiga sal اlه alay slm markuu ka hadlaayey ee roobkii uu kala gu-i waayey jumcadii ilaa jumcadii wuxuu anas yidhi laa wallahi maa ra'ayna ashamsa sabtan sabtan yani usbuucan toddobaad baanaan qoraxda arag marka halkuu ka dhihi lahaa usbuucan iyo wuxuu yihi sabti marka abu sham almaqdesi isagu wuxuu dhaleecaynayaa maalinta sabtiga ah gaar ahaan dadka masjidka u tago oo wuxuu leeyahy sabtida waxaa laga wadaa usbuuc baa laga wadaa usbuuciiba in hal mar la tago uun maalinay ka noqotoba weeyaane in sabtida un la fiirsada ma aha raakiban wamaashiyan ayuu tegi jiray wa kaana bnu cumara radia allahu canhuma yafcaluhu ibnu cumarkan xadiidka warinayaana oo lagu yaqaana inuu aad iyo aad ugu arkaa kudayashada nebiga sala allahu alay wasalam iyo raacitaankiisa sidaasoo kale isaguna yeeli jiro markuu madiine joogo waa tegi jiray masjidu quba buu tegi jiray oo waa ku tukan jiray baabu fadli اlxubi fi اllahi wاlxafi عalayhi وإعlaami الrajuli man yuxibhu أnahu yuxibhu wmaada yaqulu lahu ida aclamahu wuxuu ku saabsan yahay afar shay buu fasalkanu ku saabsan yahayo dar allo oo laysu jeclaadaayo fadliga ay leedahay iyo arrintaas sida laysugu guubaabiye ee in qofku uu kasbado oo dadka wan wanaagsan uu dar alla u jeclaado iyo qofku qofkii jacaylkiisu qalbigiisa uu kusoo dhaco dar alla u jeclaado inuu u sheego oo aan ka qaraninin uu yidhaah nin iyo dar allaan kuu jeclahay iyo kaas dar alla loo jeclaaday marka sidaa loo sheego wuxuu isna ku jawaabayo qaala allahu tacaala muxamedun rasuulu اllah wاladiina macahu ashidaau calى اlkufaari ruxamaau baynahum saxaabada ridwan ullahi calayhim oo aayaddan daba ugu dambaysa suurat lfatx ugu dambaysa iyuu aad iyo aad alla ugu ammaanay ridwaan ullahi calayhim siday mu'miniinta u jecel yihiin ugu naxariistaan iyo siday gaaladu aad adag yihiin iyo uu aada ugu ammaanay waa ka abu bakr bn abi dawuud radi allahu canhuma qasiidatiisa ohoo caqaa'id ahlusunna uu kaga hadlay ayuu wuxuu yidhi wa fi lfatxi aayun lisaxaabati tamdaxu suuraة الفتحi waxaa ku jirta ku jira aayado oo صaxaabada si aada u ammaanaysa tanaa marka ka mida محمد رsuuل الله محمد waa rasuulkii allah والذيina maعahu ragga la jiraana أشhidاء عlى الكفاar waa kuwo gaalada ku ad adag oo xamaau baynahum dhexdoodana isu naxariista oo iyagu isjecel oo istaakuleeyo oo muxuu aha isgacan qabta weeyaan marka labada arrimood bu alla ku ammaanay gaaladana inay u daran yihiin oo dar alle ay u necab yihiin oo la jihaadaan ay ku kakan yihiin dagaalkooda aanay ka fadhiisanin iyaguna dhexdooda istahgeliyaan oo isxurmeeyaan oo isu naxariistaan oo isjecel yihiin ilaa akhiri suura marka aayadda dhamaystir buu leeyahy subxaanahu wa tacaala والذيina تبوأوا الدار والإيمان من qبلهم يحبوna mن hاaجر إليهم walaa yajiduuna fii suduurihim xaajata mima uutuu wayuhiruuna calaa anfusihim marka aayadantaduna waxa ay ka mid ahayd aayado alla uu kaga hadlaayey dadka fay-a mutay wamaa afaa allahu calaa rasuulihi min ahli اlqura falilaahi walirasuuli walidi lqurba saasay usoo tirtirinaysay oo fay-ana waxaa la yidhaahaa maalka gaalada dagaal-aan lagaga qabsaday siduu aayadda aayadda ka horraysayba alla uu ku sheegay oo wma afaa allahu calى rasuulihi minhm fama awjabtum calayhi min khayli walaa rikaab walakin allah yusalitu rusulahu calaa man yasha alla u leey marka kolkuu tirtirinayey fay-a dadka mutay markuu tirinayey ayuu wuxuu ku soo daray ugu dambaysiyey weliba ansaartii ansaartii ba alla subxaanaه wa tacaala marka si gaara ah u ammaanay oo say u dhoweeyeen walaalahoodii muhaajiriinta ahaa ee qalbigood iyo maalkood iyo guryahoodaba ugu fureen ee ay u jeclaayeen ee wixii ay siiyaan ama iyaga gaar loo siiyo nebigu sal allau alay slam iyaga gaar uu siiyo ayna qalbigoodu inna wax xumaan aan u gelaynin ayuu ku ammaanay ridwaan ullahi calayhim markaasuu alle wuxuu yidhi waaladiina iyo kuwii kuwii baale iyaguna fay-a wax kuleh tabawa uu degay addaara waaliimaan daarta dabe ee madiine sii deganaa waliimaana yani waalifu liimaan iimaankana galay min qablihim iyago hortood yuxibuuna iyaga oo jecel man haajara ilayhim dadka u soo hijrooda jecel walaa yajiduuna fii suduurihim xaajata mima uutuu aan laabtoodana iyo qalbigoodana wax dhibaato iyoaan ka arkaynin wixii las yani maalkooda waxay walaalahooda ka siinayaan iyo waxay walaalahooda ay helayaan in la siiyo iyo inna wax muxuu ahay dhibaataysiyo waxba toona aan ka helaynin aada ugu qalbi furan saasuu marka ugu ammaanay alla subxaanahu wa tacaala وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه ولي وسلم قال ثلاث من kuna فيهi saddex walxadood qofka ay ku sugan yihiin wajada bihina wuxuu iyaga sababtooda ku helaa xalaawat aliimaan iimaanka macaankiisa iimaanka macaankiisii buu dhadhansadaa qofka ku sifooba saddexda walxadood oo soo socda marka iimaanku wuxuu leeyahay xalaawle macaan iyo dhadhan gaara buu leeyahay iyo farxad gaara buu leeyahay oo xadiidkii hiraql miduu ku sheegay bashaashat اliimaan yuu leeyahay waxa weeyaan marka saddexdaas dhan an yakuuna allahu warasuuluhu axabba ilayhi mima siwaahumaa waa inay ahaadaan allihii rasuulkiisu kuwa uu ka jecel yahay wax kastoo ka soo harayba naftiisa iyo maalkiisa iyo ahalkiisa iyo wax walbaba uu ka jecel yahay oo alle iyo rasuulkiisa wixii raalli gelinaya iyo amarkooda fulintiisa wax waloo dhan baba ka rajaxaya wa an yuxiba almar'a waa inuu qofka jeclaado laa yuxibuhu isagoon u jeclaanaynin ilaa lilahi dar alla mooyaane qof saalix oo wanaagsan oo ku wanaagsan diinta alle ku wanaagsan buu arkayaa markaasuu iska jeclaanaya isaga oo wax kale oo qaraabanimo iyo xidhiir kale iyo saaxiibtinimo hore iyo isku belednimo iyo wax uu u taray oo iyo hore iyo inna aanay jirin unbuu kolkuu arko qofkaas wanaagiisa iyo saalixnimadiisa iyo diinta alle siduu ku yahay iska jeclaanaya kolka taasuna waxay tusinaysaa inuu qofkaasu qof aad u iimaan weyn uu yahay oo markuu e, jeclaado qofkii iimaankaas uu ku arkay wa an yakraha iyo inuu noco waa tii saddexaade eh. an yacuuda fi lkufri inuu gaalnimo ku noqdo bacda id anqadahu allahu minhu intuu alle ka soo badbaadiyey dabadeed kamaa yakrahu siduu u necab yahay an yuqdafa fi nnaar in dab lagu tuuro isaga oo nool in dab lagu tuuro siduu u necab yahay oo kale waa inuu gaalnimada u necbaado saddexdaas qofka laga helaayo waa qof mu'minah oo iimaanku qalbigiisa uu si fiican u galay oo iimaankii dhadhansaday muttafaq calayh riwaayo kale waxay dhahaysaa man axaba fi اllahi وabغضa fi اllah وأعطىa lilahi وamanaca lilahi faqad istakmala الإimaan xadiid kale oo abu umaama albahili uu warinayo oo abu dawuud diya almaqdisi ay wariyeen oo صaxiixa waa sheikh اlalbani saxiix aljaamic الصغيir iyo silsilaة اlaxaadiid الصaxiixa intaba uu ku saxiix yeelaba isna sidaa leeyahay qofkii dar alla wax u jeclaada oo dar alla wax u naca oo dar alla wax u bixiya oo dar alle wax u ceshada qofku yani wax ka ceshanayana dar alle iyo uga ceshanaya inuu dar alle u necab yahay uga ceshada aan bakilnimay uga ceshanin qofku wax siinaya dar alle un u siiya qofkaasi iimaanki waa kaamishaday saddex afar buu marka karo ka dhigay kii horena wuxuu ka dhigtay muxuu ahay saddexdu kii hore ka dhigtay ayb saddexdan afartantada dambe hal baa kaga jira afartantada dambe saddexdii hore hal baa kaga jira marka kolkii laisku wada dardaro lix bay isla noqonayaan haliya rasuulkiisa wax walbaba ka jeclaado qofka oo dar alla u jecel isagoo wax kale u jeclaanaya aanu jirin isaga oo qofkii xun dar alla u naca xataa hadduu yahay qariibkiisa uu yahay iyo saaxiibkiisa hadduu yahay isaga oo gaalnimada u necab in dab lagu rido siduu u necab yahay isagoo wuxuu bixinayo dar alle una bixiya isagoo qofku wax ka ceshanayo dar alle uga ceshada lixdaa shay qofkii isku darsada waxa weye ama afar ka hela ama saddex ka hela waxa weeyaan waa qof iimaankii kaamil iimaankiisa uu yahay oo iimaanka macaankiisa uu u dhadhamay weeyaan وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وaلي وسلم قاaل سبعة يظلهم الله في ظله يوم laa ظل إلا ظله toddoba alla wuxuu hariyaa harkiisuu hariyaa maalinta qiyaamaha ah ee harkiisa mooya har kale aanu jirin oo qoraxdu madaxa dushiisa imaanayso oo dhididka dadka ka baxayo uu muxuu uu xakama ku noqonayo afka u galayo ee dhulkana toddobaatan diraac uu hoos u galayo oo bad oo kale sidii dadka iyagoo ku dhex jira ay noqonayaan dhidid ka baxay un maalintaas arka alla ayuu alla subxaana wa tacaala toddoba nooc oo dadka ka mid a uu hariyaa oo dhibaatada iyagu ma arkayaan har qabow iyo raaxa iskaga jiraan halkan kada la sheegayaa marka muxuu yahay xadiid kale oo salmaan uu warinayo oo muxuu ahay baa isagu caddeeyey oo in loola jeedo harkaas waxa loola jeedaa uu yahay harka carshi marka har u alla uu leeyaho sifaatka alla ka mida ma ay ahee waa har alla uu abuuray oo makhluuqaadkiisa ka mid oo harka carshiga ah wey <clears throat> oo kalena marka taawiil lama dhahaye waa bayaanu sunna lisunna sunnada iyadaa isfasiraysa ayb waa kuwee toddobadaasuna imaamun caadil waa qof madax ahoo xaqaani oo caadil oo xaqa wax ku xukuma ee xaq kale oona de marka ma uu jiro ilaa kitaabka iyo sunnada mooye kitaabka iyo sunnada wixii khilaafa walow dadku ay cadaalo ku sheegayaan oo dowlo walba wasaaraةulcadli waxa la yidhaahay ay samaysatee qaanuunkeeda kuwa wax ku xukumaa haddana wixii sharciga alla khilaafaa cadli ma aha وشhaaب نشأa في cibaadaة الlahi عaزa وaجل iyo nin dhalinyaro ahoo ku koray oo ku barbaaray oo ku abaabay cibaadada rabbi oo aan macsi iyo cibaado ka tagid iyo waxba toona aan aqoonin oo halkay ragga aynigiisa iyo waxyaalaha ay sameeyaan aan samaynin وraجuل qalbه معalq bالmasaajid nin oo qalbigiisu masaajida uu ku xidhan yahay oo hadduu ka maqan yahay hadduu joogo oo ku cibaadaysanayaba hagaajintooda iyo nalalkooda iyo biyahooda iyo masquulahooda iyo ku cibaadaysigooda iyo cashirada ka socda dhegaysigooda iyo masaajidaas uun ku xidhano masjid hebel khudbada muxuaha hebel baa ka jeelin doona muxaadaro sidaasaa ka bixi doonta hebel baa muxuaha dersi hebel dersi sidaasa baa ka socda wax sidaas hun ee shaneemo iyo waxyaalaha ay ragga aynigiisu ay isku shuqliyaan eh, musalsalaadka iyo waxyaalaha ay ka daba dhacaan isagu intuu ka leexday qalbigiisa masaajidda ku riwaaya waxay dhahaysaa xataa yacuuda ilayha inaa kusoo noqda kolku ka maqan yahay kol ku tahay ama gurigiisa jiro ama shaqadiisa jiro kolay ku tahay qalbigiisa masjidkiiba ku hayaa warajulaani iyo laba nin oo taxaabaa fi llaahi dar an laysu jeclaaday ijtamaca calayhi kuwada ku wada kulme oo kolkay wada joogaan jacaylkii dar alla ahaa ku wada jira wa tafaraqa calayh kuna kala maqan oo kolkay kala maqan yihiin meel ay kala aadaan kolay ku tahay sidii isu sii jecel oo isu xiriirinayo oo warqadaha iyo telefoonada iyo isu soo dirayaan iyo hadiyooyinka iyo aan kala goosanaynin aan islaaweynin warajulun iyo nin oo dacathu imra'atun ay dalbatay haweenay daatu xusnin wa jamaal oo leh qurux qurux leh xusn iyo jamaalku isku mid weeyaan riwaayo kalena waxay dhahdaa daatu mansibin wa jamaal darajo iyo maxaa ku yaal adiga daatu xusnin wa jamaal a xusniga jamaalku isku mid weya marka riwaaya waxay dhahaysaa daatu mansibin wa jamaal a a marka saasay isu khilaaftay midda leh taasaana mashhuurah oo صحيح البخaaري iyo ay dhigayaan midaas weeyaan ذات منصب وجمال marka dرajo iyo شhرف iyo qرx leh marka ذات منصب وجماaل kolkuu leeyahay muxuu taa ugu sii sifaynayaa wuxuu ugu sii sifaynayaa naagtaasu hadday tahay mid foolxun ama mid liidato oo xagga muxua darajadeeda ijtimaaci iyo dhalashadeeda iyo waxyaalahaas iyo dadka la liida ah waxaa suurowda kaasu inuu iska weynaysiin iyadan uu iska weynaysiinayo uu u diidayo alla kacabsi aanu u diiday laakiin kol hadday qofkaasu wax lagu diido xag adduunya ayna lahayn oo qoroxina ayna u dhimanayn darajo iyo mansib iyo xag dhalasho iyo wixii laga fiiriyaana ayna u dhimanayn oo maca daalika ku gacan sayday qofkaas waxay tusinaysaa inuu iimaankiisu weyn yahay oo wuxuu noqonayaa sidii muxuu ahaayey yuusuf calayhi salaatu wasalaam haweenaydii boqorku markay dalbatay ee guryihii usoo xidhxidhatay si uu diidi jiray weeyaan faqaala oo yidhi markaas inii akhaafu allah anu allaan ka baqayaa yidhi warajulun iyo nin waa kii toddobaad ee ugu dambeeyeye tasadaqa bisadaqatin sadaqa baxsaday fa akhfaahaa oo qariyey xataa laa taclama ilaa ayna kaba ogayn shimaaluhu bidixdiisu maa tunfiqu yamiinuhu wax midigtiisu bixinayso aada u qariyey kol hadduu aada u qarinayana macnaheedu waxa weeyaan inaan inna sumcan iyo ruy iyo halkaa lagaa sheegsheegay halagu ayna ka ayna kaayna ku jirin gacmaha iyo lugaha iyo cilmi gaara iyagu ma laho gacantii maxaa qalbiga waxyaalahaas wax lagu gartaa mooyaane gacantii wax gaara si gaar wax u garamaysa sidee marka loogu nisbaynayaa aqoon la-aanta gacanta bidixdii ma garanayso gacanta midigtii waxay bixinayso waxa weeyaan dhowr sidood baa lagu fasira midi waxa weeyaan qofka bidixda ka fadhiyaayo wuxuu midigta ku bixinayo ma garanayo taas waa la yidhaahaa midda kale waxa weeyaan waa mubaalaga oo aad baa yani qarinta uu qariiba aad loogu xeldheeraanayaayo kolkaasaa waxaa laga dhigayaa haddii ay dareeg gaara lahaan lahayd oo qof waxgarad ay ahaan lahayd gacantiisa bidixdii ma ayna dareenteen siduu uga qarinayo khalqiga alla uga qarinayo gacanta bidixdii ma ayna dareenteen warajulun halkaas kii lixaad buu ahaa warajulun iyo ninka toddobaad waa kane dakara allaha khaaliyan alla soo hadal qaaday oo alla xusuusay isagoo keligiisa oo alle subxaanaه watacaala sifaadkiisa iyo waxyaalahaas oo qalbigiisa ay ku soo dhaceen fafaadat caynaahu oo labadiisii indhood ay ilmeeyeen muttafaqun calayh kana sidii oo kale waxaa la yidhi qaaliyan isagoo keligiisa lanna kolkuu isagoo keligiisa oo cidlo joogo dadna aanu la joogin kolka uu ooyayo oo cabsi alle uu la ooyayo ama xiise iyo jacayl alle uu u qabo uu la ooyayo waxaa macnaheedu waxaa weeyaan inuu qofkaasu qof mukhlis ah uu yahay oo alle jacaylkiisa iyo alle kacabsidiisu ay ka dhab tahay haddii uu dadka dhexdiisa ku ooyo waxaa suurowda inay noqon inay noqonaysa markuu la ooyayo inuu dadkaas isku tustusayo xadiidkuna waa mutafaq calayhi wuxuuna ku imaan doonaa laba meelood oo kale afar boqol afartan iyo sagaal iyo lix boqol iyo konton iyo sagaal mid kasoo noqon doona xadiidkan waxaa la mida ah xadiid kale oo isagoo xadiid qudsi ah oo alla subxaanaه wa tacaala uu dhahayo wajabat maxabatii lilmutaxaabiina fiya jacaylkaygaa u waajibay oo waan jeclaanayaa dadka darta isu jecel dadka darta isu jeclaada jacaylkaygaa u waajibay وظلهم وظلهم في ظل العرش يوم القيامة maalinta qiyaamaha harka carshiga ayaan harinaya xadiidkan kalena waxaa wariyey ibn abi dunya fii kitaab اإkوaan can cubaadah ayuu ka wariyey wana xadiid صaxiixa oo saxiix jaamic صagiir sheekh اalbani uu ku saxiixiyey وعنه رضي الله عنه عن أبي هريرة قال قال رsuل الله صلى اه عليه وسلم إن الlaha taعaalى yqulu yومa القiyاmة alla sareeye maalinta قyaamaha wuxuu dhihi doonaa ayna الmتaxaabuuna bijahli awee kuwa isu jeclaa aniga cadamadeeda iyo weynankeeda daraad isu jeclaa xaggee jiraa kuwii aniga darka isu jeclaan jiray awe alyومa udilhm fii ظili maantaan haraynayaa harkayga yوma laa ظila ilaa ظili maalinta aanay jirin harkayga mooyaane har kale aanu jirin yaan harkayga haraynaya xadiidkii horena sidaasu ahaayo marka isaguna wuxuu ahaa waa xaqat maxabatii lilmutaxaabiina fiya udilhm fii dil اlcarsh ywma laa dila ila ywma alqiyaama ywma laa dila ilaa dili marka labada xadiidba mxuu ahay waa xadiidkan kale iyaguna la yihiin oo dhacsan yihiin weliba kaa hore yaa wuxuu fasirayaa diliga waxaa loogala jeeda labada xadiid oo kale oo inuu yahay diliga carshiga rawahu muslim وعنه رضي الله عنه qال qال رsul ه صلى اه عليه وسلم والذي نفسي بيده laa تدخلوا الجنة جنة ma gelaysaan حatىa تؤminuu ilaa aad مؤminiin noqotaan ilaa aad مؤminiin noqotaan janno ma gelaysaan وlaa تؤminuu مؤminiinna ma noqonaysaan حatىa تaxaabuu ilaad isjeclaataan awlaa adulkum calىa shayin idaa facaltumuuhu taxababtum oo miyaanan idin tusinaynin wuxuu haddaad samaysaan aad isku jeclaanaysaan wax saba oo idin kasba jacaylka idin kasba oo haddaad samaysaan aad isku jeclaanaysaan ma idin sheega afshu salaama baynakum salaamta dhexdiinna ah oo ishasal salaama muttafaqun calayh oo qofkaad soo agmartaan iyo qofkaad la kulantaan oo dhanbaba salaama salaamta badinteeda marka waxyaalaha la isku jeclaado ayay ka mid tahay marka xadiidkan kalow waxaan ka fahmaynaa qiimaha weyn ee ay ka joogto isjacaylka muslimiintu dar alla isu jeclaadaano ay ka joogto siduu nebigu alayhi الsalaatu wasalaam uu u faray sidai madaxaan ujeedaa iimaanku iyada uu ugu xidhan yahay iimaankiisa nagalidda uu ku xidhnaayo isjacayl buu ku xidhan yahay marka ka iimaan bay ku xidhan tahay iimaankiina wuxuu ku xidhan yahay xaqiiqadiisii iyo rumowgiisii wuxuu ku xidhan yahay iyo weynankiisii iyo xooggiisii isjacaylka kolkaasuu nebiga haddana sal ly slm wuxuu ku gowgaabiyey ummaddiisa sababkii isjacaylka usoo jiidi lahaa sida axaadiis kalena uu u xaaraameeyey oo u nahiyey waxyaalaha isnacaybka keena waxyaalaha in la isu qalbi xumaada keeno oo dhan waa uu ka nahiyey nebigu salى الlahu عalيه wali wslam oo ay ka mid tahay khidba cala alkhidba iyo beyc cala albeyc iyo shiraac cala shiraac iyo waxyaalahaas oo dhan ehm, gabadh nin kale u doonan oo laga kor doono iyo shay qof u baayacan oo laga kor baayaca iyo waxyaalahaas oo dhan waxay keenaysaa waxyaalaha colaadda keenaya isu qalbi xumaanta keenay marka waa xaraameeyey wixii isjacayl keenana waa amrayaa wixii isnacayb keenana waa uu ka nahyinayaa nebigu sala allahu alayh wali wasalam laba gabdhoodoo oo la laisla guursaday iyo iyagana waa isku xanaaqayaan oo isku masaylayaan oo isgoynayaan waxyaalahaas oo dhan marka waxayna tusinayaan in dar alla la jeclaadaayo inay aad iyo aad qiimo weyn ugu leedahay sharciga alle subxaanahu watacaala isnacaybka iyo weji kala dadabka iyo waxyaalahaasna ayay leedahay xun tahay oo sharcigu u necb yahay wa canhu radيa allahu canhu an an abi hurayra أن رجuلا زاara أخا lahu في qaرية أخرى walaalkiisa buu oo tuulo kale jooga buu ziyaartay nin faأrsd الlahu lahu alla wuxuu u dhigay uu usii joojiyey calىa madrajatihi jidkiisa malakan wadakara الxadiiث xadiidkii buuna sheegay إilىa qowlihi إن اllaha qad أxabaka kama أxbabta lahu alla wuxuu ku wuxuu wuu ku jeclaaday waxaa alla igu soo kaadiray inaan kuu sheego inuu alla ku jeclaaday sidaas isagana u jeclaatay kama axbabtahu fiihi yani fi llah rawaahu muslim waqad sabaqa fi lbaabi qablahu baabkii baabka ka horey banu kusoo hormaray raqam situmiya waaxid tulfumiya waaxid wa sitiin saddex boqol iyo kow iyo lixdan lambarkiisa ah buu kusoo hormaray وعن البراء بن عازب رضي الله عنهma عن النبي صلى اه عليه وسلم qاaل أنه qاaل في الأنصاar أنصاarku wuxuu ku yihi نبgu صلى اه عليه وسلم laa يحبهم إلا مؤمن وlaa يبغضهم إلا منaaفق مؤمن mooyaane qof kale ma jeclaado qofkii أنصاarta jeclaadaayo waa qof مؤمن ah oo iimaanku qalbigiisa ku weyn yahay oo sabka u jeclaanayaayo waxa weeyaan dowrkii weynaa ay ka soo qaateen taageerada diinta iyo gaalada jihaadkeedii iyo rasuulka sal ly slm iyo muhaajiriinta soo dhaweyntoodii iyo ayuu u jecel yahay markol hadduu sidaa u jecel yahay waa inuu diintii jecel yahay oo mu'min uu yahay diintii si fiican rumaysan walaa yubgidhum ilaa munaafiq munaafiq mooya qof kalena ma naco qofkana ansaarta naca ridwan ullahi calayhim iyaguna cagsi buu yahay oo wuxuu u necab yahay diintuu necab yahayoo nimankii eh, diintan tada muxu nagu soo koriyey eh, ninkii rasuulkiiba ay soo eriyeen iyagu soo dhoweeyey waxaasuu markaas leeyahay qalbigiisa ku jira kuwaa waxaa lamida ansaar keliya kuwa nacabuu nebigu sal lla alay sl halkan kale ka hadlayay ansaar iyo muhaajiriinba saxaabadii oo dhan kuwa islaam nacab maxaan u malaynaynaa ee nacladaya iyagay nacladay ku taalayo saxaabada alla nacladu waa ka kordhiyey iyo kuwa shiicada iyo waxyaalaha ku sheegaa shaki waxaan lahay inay munaafiqiin ay yihiin man axabahum axabahu allah haddii qofkii iyaga jeclaada allah jeclaanaya waman abgadahum abgadahu allah qofkii iyaga nacana alla waa nacaya متفق عليه وعن معاذ رضي الله عنه قال سمعت رsuuل الله صلى اه عليه وسلم يقول qال الله عزa وجل alla wuxuu yihi almutaxaabuuna fii jalaali kuwa aniga cadamadayda iyo dadka isu jecel manaabir abir minbarray leeyihiin maalinta qiyaamaha min nuurin oo nuur ah minbara nuur ah oo aan xataa dahab iyo fuqo iyo luul iyo waxaas aan ka samaysnayn waxay khashab iyo bir iyo yihiin iskaba dhaafe minbara nuur ah bay ku taagan yihiin oo loo dhigayaa yaqbituhum ah iyaga oo ay kamanayaan annabiyuuna washuhadaa nebiyaalki iyo shuhadadu ay kamanayaanoo hooyaa nimankaas fiiraya nimankaas sida alla ogole iyo leh oo oo kale inay noqdaan tamaninayo sidaas dhan marka macnaheedu ma aha iyagu inay shahaadada iyo iyo ambiyada ka fadli badan yihiin oo waxaa la yidhaha maziyadu tafdiil ma tusiso laakiin maziyada iyada u gaarka ah ayaa alla subxaanahu watacaala uu siinayaa ambiyaduna calayhim asalaatu wasalaam marka khayrka oo dhan bay jecel yihiin markaasay jeclaysanayaan xaaladooda nimanka xaaladooday u bogayaan rawaahu aلtirmidiy wa qaala xadiiثu xasanu صaxiix waana sidaa uu sheegay oo xadiidku صaxiix weeyaan صaxaxahu alalbaniyu fi صaxiix jaamiع الصغيr وعn abi idriis alkhulaniy raximah اllahu taعaalى magaciisuna sidaan soo marray waxaa la yidhi caaid ullahi bn cabdillaah ayaa la ilaahay radi allahu canhu waa taabici mukhadrab ahan qaala dakltu masjida dimashq masjidka dimashqaad baan soo galay faidaa fatan waxay u soo keliyeen nin dhalinyaro ahoo baraaqu sanaaya oo foolan cadinka cadcad oo afkiisu nadiif uu yahay oo cadiga laazima waida annaasu maca isagoo dadka ay la fadhiyaanoo muxuu ahaayey dadka isaga ku urursan yihiin faidaa اkhtalafuu fii shay hadday wax isku khilaafaan xagga diinta ku saabsan asnaduuhu ila isaga u tiirinayeenoo isagay dhahayeen nooga waran wasadaruu can ra'yihi ra'yigiisayna ka fulayeen yani ra'yigiisay ku qanciyeen oo isagu sheego in dhalinyaro oo sidaa dadku u xurmaynayaan ayaan arkay fasa'altu canhu markaasaan su-aalo waxaan waa kan ninkaas dadku sidana u xurmaynayaan sida cilmiga u weydiinayaan ee waxay isku khilaafaan bay sida u dhiibayaane wuxuu gooyo ay ku raalli noqonayaan faqiila markaasaa la yidhi hada mucaadi bnu jabali radi allahu canhu wa mucaadi bnu jabal radi allahu canhu falamaa kaana min alqadi markay berri ahayd maalintii sidaasa lagu kala tegay muuna garanaynin kolkaas baa loo sheegay hajartu soo jarmaaday mise soo jarmaaday fawajadtuhu qad sabaqanii bitahjiir waxaan helay isaga oo jarmaaday igaga horreeyey oo masjidkii kusii jira wawajadtuhu yusallii isagoo tukanaya baan la kulmay faintadartuhu waan sugay xataa qadaa salaatahu ilaa salaadiisii u dhammaystay uma jiئtuhu min qibali wajhi xagga wejigaan uga imid intii hore uu tukanaya maan hor fadhiisanine gadaal gadaalsa dhinac dhinac buu ka fadhiistay fasallamtu calayhi waan salaamay uma qultu markaasaan waxaan idhi wallahi inii wallahi inii la uxibuka lilah anugu dar allaan kuu jeclahay dar allaan kuu jeclahay marka wuu u sheegay inuu jecel yahay wuu u sheegay xadiidka soo socdaana arrintaasuu fari doonaa nebigu sal ly slm marka ninkan kadu sidii sunada ahayd buu alla waafajiye oon dar alla kuu jeclahay buu ku yidhi faqaala markaasuu mucaadina wuxuu yidhi allahi ma wallahi qultu allahi ma wallahi u dha faqaala allahi waa dhaar iyo istifhaam isku jira su-aal dhaaray ku jirta weeyaan qultu allahi laakiin ta dambe ee jawaabka isaga ma kuma jiro oo su-aal kuma jira waa isagu waa khabar faأkhadanii wuxuu igu qabtay bxubwati ridaa'i go-ayga doonyihiisii jilbaxidhka go-asaas jilbaha loogu soo xidhaa xubwa la yidhaahaa marka waa doonyeysna abu idriis oo maxaad baa marka maradaydii aan jilbaha kusoo qabsaday bay igu soo qabtay fajabadanii ilayhi xaggiisuu ii soo jiiday way soo dhoweeyey faqaala markaasuu yihi abshir bishaarayso fainii samictu rasuula اllahi salى الlه alay slm rasuulka alla maqlay yaqul isagoo oo leh qaala allahu tacala alle wuxuu yidhi wajabad maxabatii jacaylkaygaa u waajibay lilmutaxaabiina fiya kuwa darka isu jeclaada wاlmutajaalisiina fiya kuwa daraadda isula fadhiista wاlmutazaawiriina fiya kuwa daraadda isu ziyaarta wاlmutabaadiliina fiya kuwa daraad aniga daraadda wax isu siiya xadiiث صaxiix rawaahu malik fi اlmuwaطأ biisnaadin صaxiix waana sidaa uu sheegay oo xadiidku صaxiix weeyaan صaxaxu اlalbani fi صaxiix jamc الصغيir wa fi mishkaat الmasaabix qowluhu hajartu ay bakartu tahjiirka iyo tafkiirku markaas mid weeyaan wa bitasdiid اljin jinku waa shadan yahay wa qowluhu allahi faqultu allahi waxaa weye alأwl bhmزة mamdudaة lilistifhaam midka hore allahida waa su-aal oo su-aalka haddii ay gasho shay alleh waa la madaa wthaani ka labaad ee abu idriis jawaabkiisina binaa madin isagu ma bana isagoo war warramaya weeyaan allahi iyo allah bay kala yihiin وعn abi karima almqdad bn macdi karib radي allahu canhu عan النabiy slى الlaه عalيه walي وsلم qaal إdaa أxaba الrajulu أkhaahu ninku markuu walaalka jeclaado dar alla u jeclaado falyukbirhu أnahu yuxibuhu ha uga waramo inuu jecel yahay ha u sheego ha u sheego waan ku jeclahay yidhaahdo sidii abu idriis الkhulani radي allahu canhu uu yeelay hadda soo maray rawaahu abu dawuuda والtirmidiy wa qaala xadiiث xasan waana sidaa uu sheegay xadiid xasan waa صaxiix وصaxahu الأlbaniyu fi صaxiix الjaamiع الصغيr xadiidka waxaa kaloo isna wariyey أحmed والbukhaariyu fi الأdب المfrad وبن xibaan والxaakim intaasba waa wariyeen min riwaayati almqdad bn macdi karib waxaa kaloo isna wariyey ibn xibaan baa haddana isna wariyo can anas ka wariyey walimaamu axmed wadiya almaqdisiyu fi lmukhtaara can abi dar radi allahu canhu xadiidkuna marka saasu amrayahay u sheego ayuu leeyahay وعن معاaذ رضي الله عنه أن رsuuل الlhi صلى الله عليه وسلم أخذa بيdه rasuulka alla gacantiisa qabtay وqاala wuxuuna yidhi ya معاaذ wallahi inii la uxibuka anugu waan ku jeclahay ninkii rasuulka alla sala allau alayh wala uu jeclaaday maxaad u malaynaysaan qiimihiis iyo heerku uu joogo anugu waan ku jeclahay uma uusiika waan kula dardaarmaya yaa mucaad mucaadow laa tadacanna ha ka tegin fii duburi kulli salaatin salaad walbaba aakhirkeeda gadaasheeda saadoodoo gadaasheeda ha ka tegin taquula inaad dhahdo taquulu inaad dhahdo allahuma acinnii calىa dikrika wa shukrika waxsini allow igu caawi igu kaali dikrigaaga iyo shukrigaada iyo cibaadadaada wanaajinteeda inaad sidaa dhahdo hadayni